bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlmuؤlifu raximah اllahu tacaala farcu qala الshaaficiyu rawى can rasuuli اllahi slى اllahu عalayh wslm wra'aahu min almuslimiina naxwu min sitiina alfa imaamu shaafici waxa uu yidhi rawaa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa ka wariyey wa ra'aahu waxaa arkay min almuslimiina muslimiinta xaal uu ka mid yahay naxwun min sittiina alfan wax la ku dhow ama la mid ah lixdan kun wa qaala abu zurcata araasiyu shahida macahu xajat alwadaaci waxaa nebiga maciisa xaadiray arbacuuna alfan afartan kun wa kaana macahu bitabuuka sabcuuna alfan tabuukna toddobaatan kun ayaa la jirtay wa qubida calayhi asalaam nebiga waa la oofsaday can mi'ati alfin wa arbacata cashara alfan min asaxaabati boqol kun iyo afar iyo toban kun yacnii boqol afar iyo toban kun ayaa nebigu markuu dhimanayay saxaabada tiradoodu ay la ekayd ayb qaala axmed bnu xambal wa akharuhum riwaayatan kuwa ugu badan xagga riwaayada sittatun lix anasun wa jaabirun wabnu cabbaasin wabnu cumara wa abuu hurayrata wa caaishatu anas iyo jaabir ibnu cabbaas ibnu cumar abuu hurayra iyo caaisha abuu saciidin alkhudri ayaa lagu daraa oo suyuudi uu ku daraa toddobow ka dhigaa marka toddobadaana mid kastaa ugu yaraan kun xadiid ayuu wariyey ugu yaraan kun ayuu wariyey marka lixdan imaam axmed sheegay oo lagu daray abuu saciidin alkhudri waa toddobadaas oo yacnii abuu saciid baa ku daraysaa ayb qultu wa cabdullaahi bnu camrin wa abuu saciidin wa bnu mascuudin iyaguna waa axaadiid badan yihiin walaakinahu tuwufiya qadiiman laakiin waa la oofsaday hore ayaa loo oofsaday ibnu mascuud soddon iyo wuxuu dhintay xoogaadii isaga markaa wafaadkiisa horreeyey wax badan marka yacnii inaan eh, wax badan buu wariyey laakiin dhimashadiisa hormartay walihaada sidaa darteed lam yacudahu axmed bnu xambalin ma uunan ku tirinin fi lcabaadilati cabdullaahiyaalka ma uunan ku tirinin oo imaam axmed markuu alcabaadila alarbaca uu tirinayey waa cabdullaahi bnu cabaas cabdullaahi bnu camr bn alcaas cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu zubayr ayb afartaas waa isku da taqriiban waa isku dhadhow yihiin ibnu mascuud laakiin iyaga waa ka weynaa oo makowba kusoo islaamay isaga isagoo xoolo la jiro ayib walaakina walihaada lam yacuddahu axmed bnu xambalin fi lcabaadilati cabdullaahi binu camarna axaadiid badanuu wariyey waana qori jiray axaadiidta laakiin masar ayuu degay masarna meel cilmi hadda aada looga dalbo markaas ma aynan ahayn sida madiine iyo makoo kale ma aynan ahayn saa darteed wax cilmi badan ka qaaday ayaa yaraa saa darteed marka abu saciid laakiin waa axaadiis badan yahay wاlmukhiruuna fii riwaayati اlأhar abu hurayrata yaliihi bnu cumar wa anasu wاlbaxru kalkhudri wa jaabiru wa zawjaة الnabi suyuudi sidaas uu sheegay toddobadaas abu saciidow intaan kaga daray ibnu mascuudna wuxuu ka mid yahay dadka ugu fiqiga badnaa asxaabta haddana qur'aankana ugu aqoon ogaa uu yihi man man axaba an yaqra'a alqur'aana hadan ariyan falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdin ayb hadyiga ibnu mascuudna waxaa lagu shabihi jiray hadyiga nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi oo xudayfat bnulyamaan waxa uu yidhi hadyiga eh, ibnu mascuud waa hadyiga rasuulka ayuu ku hadyi ahaa aada ugu daya jiray laakiin gurigiisa marka uu joogo aniga ma ogi buu yidhi dhaqankiisa sida nebiga gurigiisa markuu joogo u dhaqmi jiray iyo in kale taas ma ogi buu yidhi ayb marka qiraa'ada qur-aanka iyo fiqhiga iyo xadiidka ibnu mascuud marka dadka ku horeeya oa radia allaahu canhu bal qaala alcabaadilatu arbacatun cabdullaahi bnu zubayr wa bnu cabbaasin wa bnu cumar wa cabdullaahi bnu camr bni alcaas farcun wa awalu man aslama wa awalu man qofkii ugu horreeyey aslama islaamay min arijaali xaal uu ragga ka mid yahay alaxraari ee xorta ah abubakrin bakrin asidiiq wa qiila inahu awalu man aslama mutlaqan sideedaba waa ninka ugu horreeyo islaamo wa min alwildaani ilmahana caliyun ayaa ugu horeeya wa qiila inahu awalu man aslama mutlaqan waxaa la yidhi cali mutlaqan wax islaama asaga ah ugu horreeyey walaa daliila calayhi min wajhin yasixu daliilna arrinkaa korkiisa maaha wej uu ku ansaxayo wa min almawaalii dadkii addoommadee la xoreeyeyna zayd ibnu xaarithata ayaa ugu horreeyey wa min alariqaai dadkii addoonnimada ku iyagoo ku jira islaamayna bilaalun baa ugu horeeyey wa min annisaa'ina khadiijatu wa qiila inaha awalu man aslama mutlaqan qofkii ugu horeeyo mutlaqan ba islaamay ahaydna waa la yidhi wa huwa daahiru siyaaqaati siyaaqaadka nusuusta daahirkeedana waa fii awali albicthati bicthada awalkeeda tilmaamayso wa huwa maxkiyun can ibni cabaas wazuhriyi wa qataadata wa maxamed bni isxaaqa bni yasaar saaxib almaghaazi wa jamaacatin ayaa sidaa laga wariyey inay khadiijo ugu horreysay wadaca athaclabiyu lmufasir thaclabiga mufasirkaah wuxuu sheegtay calaa dalika kaagaas alijmaaca buu ku sheegay thaclabi marka waa e, mufasir buu ah tafsiiru lahaa tafsiirkan bagawiga waa ikhtisaar oo thaclabi ayuu ikhtisaariyey bagawi tafsiirkan imaam lbaqawi uu leeyahy macaalimu tanziilka la yidhaahdo waa ikhtisaar ama mukhtasar can tafsiiri thaclabi israa'iiliyaadka iyo waxyaabahaas uu ka saaray oogaa fiqhi iyo ku daray aad buu u habeeyey marka tafaasiirta ugu qiimaha badanoo ku jira tafsiirkaas baqawi kelimaadkana waa qabanaa axaadiidta waa keenayaa fiqhiga waa ka hadlayaa aahaartii saxaabada iyo waa keenayaa tafsiir aada u qiimo badan oo mukhtasar ah waay weliba ayb farcun qaala wainama alkhilaafu fii man aslama bacdaha khilaafku wuxuu ka joogaa khadiijo kadib yaa ugu horreeya wax islaamo farcun wa aakhiru saxaabati saxaabada kan ugu dambeeyo cala aliطlaaqi sideedaba mowtan dhimashada anas bnu maalikin buu ahaa baa la yidhi ayb uma abu طufayl caamir bnu waathilata allayhiy ayaa ku xigay qaala caliyu bnu اlmadini wa kaanat wafaatuhu bimakata bay ahayd facalaa haada huwa aakhiru man maata biha min asaxaaba wuxuu noqonayaa qofkii ugu dambeeyey saxaabada ka mid ee maka ku dhintay wayuqaalu waxaa la leeyahay aakhiru man maata bimakkata ibnu cumar qofkii ugu dambeeyey maka ku dhintay ibnu cumar buu ahaa ibnu cumar makuu ku duugan yahay la yidhaahdaa meeshaan belediyada maka ay ku taallaa inuu ku duugan yahay meelaha yaa lagu sheegaa ayb wa qiila waxaa la yidhi jaabirun jaabir wasaxiixu ana jaabiran maata bilmadiina sida saxiixa laakiin jaabir madiinu ku dhintay wa kaana aakhira man maata bihaa wuxuuna ah dadkii madiine ku dhintay ninka ugu dambeeyey saxaabada wa qiila sahlu bnu sacdin baa layidhi wa qiila asaa'ibu bnu yaziid wa bilbasratina anasun baa ugu dambeeyey wa bilkuufatina cabdullaahi bnu abi awfa wa bishaami cabdullaahi bnu busr biximsa meeshaasuu ku dhintay wa bidimashqa waathilatu bnu lasqac wa bimisra cabdullaahi bnu alxaaris bni jaz'in azzabiidiy wabilyamaamati alhirmaas bnu ziyaad wabiljaziirati jaziirada waa waqooyiga ciraaq dhulkaas kurdiga degan yahay alcursu bnu camiirata wa biifriiqiya ifriiqiyana waxaa laga wadaa liibiya iyo dhulkaas ifriiqiyada waa labo yacni ifriiqiyadan hoose islaamku ayaga waqtiyadaas maba gaarinba aad maba u gaarinba kuwan afrikaanka oo hadda afrikaanka loo yaqaanaba iyaga kuwaas maaha marka la kuwaa lagama wado kutubta haddaad afriiqiya ku aragto libiya iyo tunis iyo dhulkaas waayb oo hadda hadda waxaa la yidhaha waqooyiga africa dhulkan waqooyiga africa la yidhaahdaa afriiqiya laga wadaa ayb ruwayfic ibnu thaabit ayaa ku dhintay marka ninkaa weliba wuxuu ku dhintay barqa meesha la yidhaha barqa barqana waa magac libiya waddankan libiya hadda laydhaa ayaa barqa la dhihi jiray waagaas ayb wa baadiye qofkii ugu dambeeye ku dhintana salamatu lakwac ayuu ahaa asxaabta ka mida radia allaahu canhum marka cala aliطlaaq waxaa loo badan yahay inuu ugu dambeeyey caamir bnu waatila abu tufayl ayb ninka ugu dambeeyey inuu ninkaa ahaa laakiin sida ugu fiican waxay tahay magaalo magaalo in loo soo qaado sida hadda uu yeelayba aakhiru man maata bimaka fulaan aakhiru man maata bilmadiina fulaan aakhiru man maata bilbasra fulaan saa in la yidhahdo ayb farcun farcan marka farac muhiima waayo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo suxbadu maxay ku sugnaataa ninka inuu saxaabi yahay iyo inuunan ahayn maxay ku sugnaaneen ayb wa tucrafu waa la gartaa suxbatu saxaabati saxaabada suxbadooda taaratan kol bitawaaturi baa lagu gartaa waa inay mutawaatir tahay sida hadda abuubakar iyo cumar iyo inay asxaab ahaayeen waa iska mutawaatir maba laysku khilaafayaba yacnii inkiriddeeda waa iska mukaabaro wa taaratan kolna biakhbaarin akhbaar mustafiidatin aad u badan akhbaar aan tawaatur gaaraynin laakiin iska badan ayb oo abuu saciidin alqudri oo kale iyo inuu saxaabi ah akhbaar iska mutawaatir akhbaar mustafiida bay ku imaanay haddaan mutawaatir ba la gaarsiinin wa taaratan kolna bishahaadati gayrihi geyrkiis inuu kaga marqaati kaco min asaxaabati eyrka eh, min asaxaabati saxaabada ka mid a ah, lahu isaga oo uga marqaati kaco suxba marna nin saxaabi ah wuxuu leeyahay hebel waa saxaabi sidaana waa ku sugnaataa bitawaaturi wa bilistifaadati wa bishahaadati wa taaratan kolna biriwaayatin biriwaayatihi riwaayadiisa can inabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga uu ka wariyo samaacan maqal uu uga wariye ow mushaahadatan ama aragti maca almucaasaratina lagu daray lala qabo ninkan waqtigii nebiga waa noolaay isagoo waqtigii nebiga nool ayuu haddana wuxuu leeyahay samictu rasuul allahi sal ly slam yaquulu kada waa la aqbala saxaabinimadiis waa sugnaane ama akhbaranii rasuulullaahi xadaanii rasuulullaahi ama ra'aytu rasuul allahi sal ly slam yafcalu kada waa la aqbala marka samaacan ow mushaahadatan markuu leeyahy muxuu rabaa inuu saaro haddii samaac iyo mushaahada aan si toos a ah looga fahmaynin markaa ma lo ma lagu sugi karo oo mathalan wuxuu yidhi can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam can ayuu isticmaalay ee can inuu nebiga la mushaafahoodayna waa suuragal inuuna la mushaafahoonina waa suuragal hadda adigaba waa dhihi kartaa can rasuulillahi sal alla ly slam kada nebiga sidaasaa laga warinaa waa dhihi karta ayb fa amaa idaa qaala almucaasiru ninka mucaasirka alcadlu ee cadaaladda ku sifaysanay hadduu yidhaa ana saxaabiyun aniga saxaabi baan ahay faqad qaala ibnu lxaajib almaliki waxa uu yidhi fii mukhtasarihi ixtamala alkhilaafa arrintaa khilaaf ayaa suuragal ku ah khilaafkaa marka xaguu ku salaysan yahay liannahu yukhbiru wuxuu ka waramayaa can xukmin sharciyin xukun sharci ah kamaa low qaala waa sidii isagoo yiriyo kale fi naasikhi haadaa naasikun lihaada xadiidkan xadiidkanuu nasakhaa isagoo yidhi maxaan soo marnay annaga markaa naskhiga ka hadlayna saxaabigu hadduu yidhaahdo xadiidkan wuxuu nasakhayn xadiidkan maxaan ku soo tilmaannay arrintaa naski miyaa ku sugnaa jiri yah arrintaa naski miyaa ku sugnaa jiray haddii saxaabigu uu yidhaa xadiidkan midkan ayuu nasakhayaa arrintaa iyadaa naski ma ku sugnaa jiri maya limaada ya ha leanna waa ijtihaad ijtihaadkana khata iyo sawaabu ixtimaala marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ninka markuu yidhaa aniga waxaan ahay saxaabi waa xugun sharci ah xugunka sharcigana waa ijtihaad inuu ku yimaado oo lagu gafaa waa dhici kartaa buu rabaa inuu dhaho lixtimaali khata'ihi gafkiisa suuragalnimadiisa fii daalika kaagaas amaa low qaala hadduu yidhaha samictu rasuula allahi sal l ly slam qaala kada nebigoo sidaa dhahayaan maqlay ijtihaad maaha markaan ow ra'aytuhu facala kada laanna ijtihaad waxaa loo leeyahay suxbada inuu macno kale ka fahamsan yahaa dhici karto suxbada inuu macno kale ka fahamsan yahaa dhici karto marka laakiin hadduu yidhaa rasuulkan ka maqlay aw ra'aytuhu facala kada aw kunaa cinda rasuuli illahi sal ll ly slama rasuulka agtiisaan ahayn wa naxwu haada fahada maqbuulu laa maxaalata waa la aqbala idaa saxa sanadu ilayhi waa laakiin hadduu sanadka xaggiisa ansaxo wa huwa minman caasarahu calayhi salaamna ou yahay marka khulaasadu waxay tahay yacnii ninku haddii uu yidhaahdo aniga saxaabi baan ahay nebigana uu la caasiray ninkaa nin cadli ku sifaysanna ou yahay waa dhici kartaa in la aqbalo warkiisa ayb waana dhici kartaa hadday marka eh, eh, eh, sidaan marka ibnu xaajib ixtimaalka ka muujiyeyna waa dhici kartaa marka waxyaabaha ugu cajaa'ibka badanee la wariyey imaamu dahabi uu wariyey waxaa ka mid a ah nin taqriiban qarnigii lixaad noolaa qarnigii afaraad meelahaas dhashay ayaa wuxuu yidhi saxaabi baan ahay ratan alhindi ayaa la dhihi jiray ratan alhindi ayb marka waa kaasoo kale beenlow warkiis ma la aqbalayo leanna afar boqol iyo xoogaagiiba u dhashay nebiguna arkay suuragal maaha waxaasna nebigu hijradu kow iyo toban markay iyadu dhintay nebiga miyaa mar dambe lasoo bixiyey maya ayb waxaas marka wax jira maaha dadka baatiniyadaana waxaas oo kale aada beentaas ay ugu badan tahay oo dadka baatiniyada waxaad arkaysaa qaar badan oo kamida inay leeyihiin yacni beder iyo uxud aan ku jirnay innagaba waa dad soomaaliya sidaa dhahaya waa waa waa maqalnay ayb iyo qofkaas bederuu ku jiray iyo waa bedri iyo dhib male iyo dhahaya marka nin yacni waqtigan soo gaaray siduu bedri ku noqday oo uu saxaabi ku noqday waa la yaab wax jira maaha waxaas annawcu lmuwafii arbaciina nooca dhammaystiray afartanka macrifatu taabiciin waa taabiciinta garashadooda qaala marka taabiciinta in la gartaa faa'iidada ku jirta maxay tahay waxaa ku jiro in la ogaado xadiidka maqduuca iyo midka kale mursalkii in la ogaado leanna haddaan taabiciga la ogeyn de mursalkiina lama ogaan karo ayb qaala alkhaiib marka taabici waxaa leedaha qaala alkhaiibu albaqdaadiyu khaiibu albaqdaadi waxa uu yidhi altaabiciyu taabiciga man saxiba asaxaabiya waa qofkii saxaabi la saaxiibay wa fii kalaami alxaakimi xaakim kalaamkiisa waxaa ku sugan maa yaqtadii wax keenayo iطlaaqa ataabiciyi taabiciga in la iطlaaqo calaa man lagu iطlaaqo qof laqiya asaxaabiya saxaabiga la kulmay warawaa canhu ka wariyey ayb in lam yasxabhu yownanba la saaxiibine mar hadduu intuu la kulmo wax ka wariyo yownan aad ula saaxiibinba waa la aqbala qultu ibnu kathiir wuxuu yidhi walam yaktafuu ma aynan ku kaaftoomin bimujaradi ru'yati asaxaabiyi saxaabiga aragtidiisa keligeed kama ktafow say ugu kaaftoomeen min iطlaaqi ismi saxaabiyi saxaabi in lagu ilaaqo calaa man ra'aahu calayhi salaam qofkii nebiga arkay nin allaale ninkii nebiga arko waxaa lagu ilaaqay saxaabi laakiin taabici laguma ilaaqin nin allaale ninkii saxaabi arko leanna nebiga aragtidiisa macnaa ku jiro saxaabiyaa lagu noqdaa laakiin taabiciga aragtidiisa macnaha nebiga aragtidiisaoo kale kuma jiro ayb <coughs> wlfarqu farqiguna cadamatu sharafi ru'yatihi calayhi salaam nebiga aragtidiisa weynaanteeda sharafteeda weynaanteeda waqad qasama alxaakimu xaakim wuxuu qaybiyey dabaqaati ataabiciin taabiciinta dabaqaadkooda ilaa khamsa casharata dabaqa shan iyo toban dabaqa ayuu u qeybiyey fadakara wuxuu xusay ana aclaahum kan ugu sarreeyo man rawaa can ilcasharati casharada qofkii ka wariyey wadakara minhum casharada ninkii ka wariyey ayaa dabaqada ugu koowaad ah taabiciinta casharadana sida saxiixa waxaa ka wariyey oo keliya qays bnu abi xaazim bis ayaa ka wariyey ayb wax kale oo casharada ka wariyey cashara almubashariin ma jiro waa ka suyuudi u dhahayo waqaysun maa lahu nadiiru minhum waxaa ka mida buu yidhi saciid ibnu lmusayab saciid marka kama warinin kulligood leanna waxaa la dhalay khilaafat cumar ayaa la dhalay imaamu nawowi taqriibka sida uu ku sheegay ayib waxaa bal waxaaba la yidhi wuxuu ka wariyey oo keliya sacd bnu abi waqaas bis unbuu ka wariyey haddiiba khilaafadii cumar horta la dhalay abuubakar kama warinin soo maa fii khilaafati cumar hadduu dhashay abubakar kama werinin ayb wa qays bnu abi xaazim huwa albajaliyu ninkan baa ka wariyey wa qays bnu cubaadin wa abaa cuhmaan annahdiy ayb dakara minhm saciida bna almusayab wa qaysa bna abi xaazim wa qaysa bna cubaadin wa abaa cuhmaan annahdiya cabdiraxmaan ibni mul ayaa wa abaa waa'il shaqiiq bnu salama wa abaa rajaa'in alcuqaaridiy wa abaa saasaan xudayn bnu lmundir waغayrahum wa calayhi fi hada alkalaami dakhalun kahiir wuxuu yihi wa calayhi xaakim korkiisa waxaa ah fii hada alkalaami warkan sha'niga ku saabsan dakhalun kahiirun badanoo marka soo galay oo aan sax ahayn ayaa ku jiraan faqad qiila waxaa la yidhi inahu lam yarwi can ilcasharati min ataabiciina siwaa qays bni abi xaazim qays maahane cid kale oo casharada ka warisay maba jirtaa la yidhi qaalahu ibnu khiraash ayaa sidaas yidhi bnu khiraash marka jarxiga iyo tacdiilka habaasu ka hadlaa tashayucaana ku jira ayb wa qaala abu bakri bnu abi daawuud ayb lam yasmac min cabdillaahi min cabdiraxmaan bni cawf ayuu yidhi qayska laftirkiisa uu leeyahay cabdiraxmaan bin cawf waxba kama maqlin wa saciid bnu lmusayab falam yudrik isidiiqa abuu ma gaari ma soo gaarin qowlan waaxidan hal qowl khilaaf male taas liannahu wulida fii khilaafati cumara lisanatayni madataa laba sano markay khilaafadii cumar tagtay ayaa la dhalay marka cumar markuu dhimanayo meequu jira sideed sano u jiraaba wax yar leanna cumar toban sano iyo lix biloodu khilaafada hayay aw baqiyataa ama waxaa la yidhi markay laba ka dhinnayd ayuu dhashay haddii sidaa la yidhaahdana laba markay ka dhinnayd hadduu dhashay cumar ma ka maqlay marka ma ka maqli karo cumar walihaada ikhtulifa fii samaacihi min cumar waa la ysku khilaafay qaala alxaakimu adraka cumara faman bacdahu min alcashara wa qiila inahu lam yasmac min axadi min alcasharati siwa sacd bni abi waqaas maahe wa kaana aakhirahum wafaatan ayuu ahaa casharada sacda u dambeeyey qaala alxaakimu wa bayna haulaai ataabiciina aladiina wuliduu fi xayaati اnabiyi sala allahu alayhi wasalama min abnaa'i asaxaabati qaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi wa beyna haaulaa'i ataabiciina taabiciintan aladiina wuliduu kuwaasoo la dhalay fii xayaati اnabiy sal ly salam waqtigii nebiga min abnaa'i asaxaabati saxaabada ilmahoodana ah ka cabdillaahi bn abi طalxata wa abi umaamata ascad bna sahli bni xunayfin wa abi idriis wa abi idriisa alkhawlaaniy raggaas oo kale ayb yaa waxay ku dhex jiraan taabiciintan yani ilmaha saxaabada iyagoo yaryar nebigana arkay yuu tilmaami rabaan wa beyna haaulaai ataabiciin aladiina wuliduu fii xayaati nabiy sal ll l slam min abnaa'i saxaaba sida ka cabdillaahi bn abi alxa wa abi umaama ascad bni sahl bni xunayf abi idriis alkhawlaaniy qultu wa amaa cabdullahi bn abi alxata falama wulida markii la dhalay dahaba bihi akuuhu liummihi walaalkiis ku hooyo ah ayaa qaaday anas bnu maalikin ilaa rasuulilahi sal l slam ayuu u qaaday faxanakahu waa taxniiq buu u sameeyey baraka calayhi waa u duceeyey barakeeyey wasamaahu cabdallaahi buu u bixiyey wa wamilu hada kan oo kale yanbagii waxaa haboon an yucadda in lagu tiriyo min sigaari saxaabati limujaradi ru'yati aragtida keligeed walaqad cadduu fiihim waxay ku tiriyeen maxamed bna abi bakrin asidiiq ayb walaqad caddaw fiihim waxay ku tiriyeen maxamed bna abi bakrin asidiiq wainamaa wulida cinda shajarati baa lagu dhalay agteeda waqta alixraami markii xarmashada agteeda bixajati lwadaac xajat lwadaaci laba bilood lowban kadib nebiga waa dhintay markaas ayb falam yudrik min xayaatihi sala allahu calayhi wasalam nebiga noloshiisa maba kusoo gaarin muxamed ilaa naxwan min mi'ati yowm boqol maalmood la mid mida ah. walam yudkar anahu uxdira cinda anabiy sal l salam in nebiga agtiisa la keenayna lama sheegin walaa ra'aahu mana arkin inuu arkayna lama sheegin facabdullaahi bn abi talxata wlaa an yucadda fii sigaari saxaabati waa kaga haboon yahay min muxamed bn abi bakrin wallahu aclam waqad dakara alxaakimu wuxuu sheegay annucmaana usweydan ibnay muqariniin fi taabiciina buu ku daray wahumaa saxaabiyaani yani taabiciinta cabdullahi bn abi dalxa in taabiciinta lagu dara maahan buu leeyahay nucmaan iyo suweydna taabiciintuu ku daray xaakim wahumaa saxaabiyaani wa ama almukhadramuuna mukhadram waxaa la yidhaha ninkii nebiga waqtigiisa soo gaaray laakiin aan arkin wa hum aladiina aslamuu waa kuwii islaamay fii xayaati rasuuli llahi sal ly salama nebiga intuu noolaa walam yarowhu aan laakiin arkin waalkhadramatu alqadcu goynta waay fakaannahum quticuu waaba iyagoo laga jaray can nudaraa'ihim dadkii asaagooda ahaa min asaxaabati ah dadkii lafaca ah baa laga jaray waqad cadda muslimun wuxuu tiriyey naxwan min cishriina nafsan labaatan qof minhum abu camrin الshaybaaniy wasweyd bnu hafla wacamr bnu maymuun waabuu cuثmaan annahdi waabulxalaal alcataki wacabdukhayr ibn yaziid alkhaywaaniy warabiicatu bnu zuraarh raggaanu marka wuxuu ku tiriyey mukhadramiin inay yihiin wa qaala bnu صalaax waxa uu yihi wamiman lam yadkurhu dadka uunan sheegin waxaa ka mida muslimun muslim uunan xusin abuu muslimin alkhawlaaniy cabdullaahi bncabdullaahi bnu thuwab ninkan marka mukhadaramiintu ka mid ahaa nebiga ma uunan arkin yeman isagoo joogo ayaa islaamnimada darteed loo dhibay loo cadaabay dab ayaa inta la shiday ayaa lagu riday markaasaa ilaahay uga dhigay qabow dab baa lagu riday markaasaa qabow looga dhigay markii dambe cumar oo joogo ayuu masaajidka madiine soo galay markaasuu markuu arkay loo sheegay ninkaan ninkaas waayo la yidhi ayuu wuxuu yidhi ilaahay baa mahadle aan i dilin anoo isagoon i tusin ruux ummaddan ka midoo lagu karaameeyey wixii alla subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahiim uu yacnii sidii uu ku sameeyey oo kale ummaddan nin ka mida oo alla ku karaameeyey allihii aan i dilin isagoon isagoon itusin ayaan u mahadinaa buuyii ayb qultu wa cabdullaahi bnu cukaym walaxnaf bnu qays cabdullaahi bnu cukaym de ninka warinayo waaye nebiga intuunan dhimanin laba bilood ka hor buu wuxuu yidhi laa tantaficu min almeytati biihaabin biihaabin walaa casbin waqad ikhtalafuu fii afdali taabiciina man huwa waxay isku khilaafeen taabiciinta ka ugu fadli badan waa ayo falmashhuuru anahu saciid bnu lmusayab qaalahu axmed bnu xambal wagayruhu waa marka madiine ila joogo wa qaala ahlu lbasrati waxay dhaheen alxasan wa qaala ahlu lkuufati calqamatu waalswad waqaala bacduhum uwaysun ilqaraniyu wa qaala bacdu ahli makata cataau bnu abi rabaax raggan badankood mawaali bay iska ahaayeen ayb cataa bnu abi rabaax afrikaan ahaa ayb xasanulbasri mowlow ahaa wahaakada ayb marka uways lqarani xadiidaa kusoo arooray khayru taabiciin rajulun yuqaalu lahu uways oo muslim uu wariyey baaba kusoo arooray ayb laakiin xagga cilmiga iyo isaga waa laga badnaa dabcan wa sayidaatu nnisaa'i min ataabiciin xafsatu bintu siriin taabiciinta sayidaadkooda kuwa ugu fadli badan naagihii taabiciyaadka ahaa xafsatu bintu siriin baa ka mid a wa camratu bintu cabdiraxmaan camra bint cabdiraxmaan ibni ascad ibni zuraara wa umu darda asuqraa midda weyn iyada waxay ahayd eh, saxaabiyaday iyada ahayd midda weyn midda yartaa marka hujayma la idhaha magaceeda hujayma ayb waa faqiihadna waa ahayd oo bukhaari waa ka dhahaayo wa kaanat tajlisu jilsata arajuli fii salaatiha ninka sida uu u fariisto ayay salaadeeda dhexdeeda u fariisan jirtay yani wuxuu rabaa markuu ka hadlayo inuu yidhaahdo ninka iyo naagta salaadda marka lagu jira wax farqiya ma leh inuu dhaho ayuu rabaa markaasuu keenay aharkaas umu dardaa salaada markay ataxiyaadka iyo ku jirto sida ninkay u fariisan jirtay tawarug iyo iftiraash iyo ayay samayn jirtay wa kaanat faqiihatan ayb radia allahu canhum ajmaciin wa min saadaati ataabiciina waxaa ka mida saadaat ayb waa jamcu ljamci saadatun baa haddana saadaat lasii yiri alfuqahaau asabcatu kuwa la yidhaha bilxijaaz ayay joogeen wa hum saciid bnu lmusayab waalqaasim bnu muxamed wakharijatu bnu zayd wacurwatu bnu zubayr sulaymaan bnu yasaar cubaydullahi bni cabdillahi bni cutba kan toddobaad khilaafa ku jira marka wasaabicu saalimu bnu cabdillahi bni cumar waqiila abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf waqiila abu bakri bni cabdiraxmaan bni alxaarit bni hishaam ninka toddobaad marka mid kuwan ka mida waay khilaafaa ku jira marka kutubaha fiqiga waa ku arkaysaa wadaabaadii yani masaladan waxaa ku tegey alfuqahaau sabca walaima alarbaca iyaa laleeyahy alfuqahaau sabca kuwaasaa raggaana laga wadaa marka ayb nadmi iyo waxbay ku jamciyaan alaa kullu man laa e, toddobadan marka yani toddobadooda nadmi iyo waxbay ku jamciyaan ayb badankoodna rag saxaabada ay ku abtirsada ayb ayb wqad adkala bacduhum qaarkood waxay geliyeen fi taabiciina man laysa minhum kuwaan ka mid ahaynba kamaa akhraja say uga saareen aakharuuna kuwo kale minhum taabiciinta xaggooda man qof huwa isaguo macduudun fiihim ku lagu tiriya kadalika sidaadaas oo kale dakaruu fi saxaabati waxay ku sheegeen man leysa saxaabiyan qofaan saxaabi ahayn kamaa caddaw jamaacatan say ugu tiriyeen min asaxaabati saxaabada ka mida fii man dannuuhu taabiciyan dadka ay u maleeyeen taabiciinta dhexdooda wadalika bixasabi mablagihim min alcilmi waa intay cilmiga ka gaareen qofku ayb wallaahu lmuwafiqu lisawaab halkaan iska joogo billah towfiiq sal allah wsala allah alaa mxamed